من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلسلة الساعة شيء عظيم suuratu اlxaj waa madaniya aayadka suuraddu waa sideed iyo toddobaatan aayadood weeye allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi isagoo amrada doommadiisa inay isaga ka baqaan isagoo ilaahay laga baqanayaana ay tahay in lala yimaado ilaahay wuxuu ku amray waxa uu kaa reebayna yaa ayuhaa kaagani ayo awaacid loo yeedhayo ah waa ayuhaa kaagan qof yahow annaasu dadka ahow amba yannaasu dadow itaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa oo kuwa rabbi subxaanahu watacaala ka cabsada noqda ina salsalata asaaca saacadda ruxankeedu ay ruxmi doontaa shaw shay weeye shaygaasoo cadiim weyn waa ilaahay ka baqa waayo ina salsalata asaaca saacadda ruxankeeda suxmidda ay ruxmi doontaa oo ay dadka girgiri doontaa iyo arlada shaw shay weeye shaygaasoo cadiim weyn shay weyn baa ilaahay ku sifaeyey subxaanahu watacaala hadda yowma maalin ayay ruxmi doontaa tarawna aada arki doontaan haa saacaddaba hadda yowma maalin tarawna aada arki doontaan haa saacaddaasi tadhali way iloobi kullu murdica mid kastoo naaska ilmaha shaqsiinaysay camaa caniladii kiibay iloobi doontaa arbacad ay nuujinaysay marka salsaladan iyo jariirkan ay saacaddu dhici doontaa waa goorma ma waxa weeye markay bini aadamku ay ka soo baxaan qubuuraha cinda albacsi ayay dhici doontaa mise arrintani waxay dhici doontaa aakhirka adduunyadu markay gebagaboobayso ayay iman doontaa labada qowlba waa lagu fasiro waxaa si xoog badan in la yidhaahdo waa qiyaamuhu markuu dhaco weye waa qiyaamaha marka waa dhibaatada uu leeyahay mid ka mid ah ka waxa la isweydiin karaa hadday qiyaamaha tahay oo aakhirada la joogo maxaa keenaya in la arko haweenay ilmanaadka kaxsiinaysa anbaaqsanoola kale aurkalihimaa maxay u dhalaysaa miyaa la uuraysaa karo ilmo ilma masbaqsiina waara migi karaa laba qowl bay culimmadu ku leeyihiin qol wuxuu odhanayaa mid kasta oo adduunyada markay koogsan wado ilmanaasba taqsiinaysa dhumatay xilligaa qiyaamahana waa lasoo saari doonaa un iyada murdacadi ah oo ilmaheedu naaska siinaysa ka iyadoo uur dhimatayna waa la mido marka ay soo baxdo ee lasoo saaro ayuunbaa uurkay ku dhimatay ay gofin doontaa amaba ay dhali doontaa kale wuxuu leeyahay maya meeshan haweenay manaadka kaxsiinaysaa ma jirto mid uur leh oo dhalaysaani ma jirto waxa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkanu ula joogaa sidoo arrintaasi u adag tahay oo goob daran iyo maalin adag inay tahayoo waxay la macno tahay uun maalintii ay ciraysan doono ilmaha walaa caruurtii oo kale saasubay la macno tahay bay leeyihiin waa qaab amba asliib asaabiibta carabta u hadasho mid ka mida weeye oo dhibaatada maalintaasi ayaa adag oo culus bay leeyihiin walcilmu cinda allah yowma tarawna maalintaad arki doontaan haa saacaddaasi ruxruxashada wayda shay kasta way gelgelaysaaye tadhalu way iloobi kullu murdica murdicatin haddii kaada sidaa loo raaciyo waa haweenaydu marka ilmaha naaska ay ah, afka ugu haysa baa la yidhahdaa murdica ficilka laftiisu ficilkii muhsinkaa laftiisii ayay samaynaysaa oo ilmihii way naaska afka kula jira way haddana iloobaysaa afku kula jiraa murdic haddii la yidhaahdo faaba ana raacinna waxaa loo jeedaa ducaayada haweenkunbaa waxay iska tahay nuusinba laakiin kabiirnidayna aswaabta ugu haystaa ah, yowma maalin tarawna idin haa saacaddaasi amba ruxanka ay lilmi doonto tadhalu way iloobi kullu murdica mid kasta oo naasba wax saxsiinaysay nuusiso kastaa waxay iloobi doontaa camaa aw can iladii markaamada mawsuulaynu noqdayno canmaa aw can iladii kiibay doontaa arbacat aw arbacathu kaymaasha sharsiinaysayday loogi doontaa amba ma'da masdariyo ka dhigo camaa arbacat aw can irbaacihaa nuusinta lafteediibay loogi doontaa nuusinta laftigoodibay loogi doontaana nuunaasa siiso watadacu way dejin way dhigi kullu daati xamlin uur mid kasta haamihi daat waa saaxida watadacu waxay dajin doontaa kullu daati xamlin uur mid kastaanihi mid kastoo uur waxay dajin doontaa xamlahaa uurkeeda ayay dejin doontaa watadacu waxay dhigi doontaa kullu daati xamlin uur mid lahu dhammaantood xamlaha oorkeeda ayay dejin doontaa wa taraa waad arki qof walowba annaasa dadka ayaad arki sukaaraa xaalay yihiin kuwii wararsan sidii wax sifaano oo kale ah sukaaraa xaalay yihiin wararsan baad arki walxaal baad arki inay wararsan yihiin maa hum aanay ahaanin sukaaraa kuwa sifraansan ayagoon sifraansanayn oo waxay cabbeen aau jirin ayay haddana sida sukhaamiinta u socon doonaa walxaal baad arkihum ayagu maa hum aanay ahaanin bisukaaraa kuwa sifraansan maxaa dhacay walaakina ha yeeshe ee cadaaba allaahi alle cadaabkiisa ayaa shadiid adag marka argagax baa ku dhacay cadaabka ilaahayo adag daraadii bay arrintaasi ugu dhacday wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah yujaadili doona oo murma fillaahi alla arrimihiisa ku murma ay fii sha'ni illaah fillaah alla arrimihiisa mid ku doona ayaa ka mid ah munsarifa xaaluu yahay fii kullamaa weliba qofkaasi ayuu doodaa bigayri cilmin cilmi la'aan ayadoo cilmi aano ay ku lamaan tahay amba ay ku dhoohan tahay wa min annaasi dadku waxaa ka mida man duul baa ka mida haddaad doonto waa min annaasi waana mashruurkaasi ayaynu mubtadada rigi karaayo waxaad u gelaysaa sidan wa min annaasi aw wa bacdu annaasi dadka qaarkood markaa ismi wa bacdu annaasi dadka qaarkood man weeye amba min annaasi dadku waxaa kamida man baa ka mida diin baa ka mida yujaadili dooda fillaahi ow fii shani illah ow fii tawxiidihi ilaahay subxaanahu watacaala arrimihiisa ku dooda waa ka mida bigayri cilmi cilmi la-aan xaalu ku sugan yahay buu doodaa isagoon aqoonba u lahayn taas ayaa kamida mida oo wayatabicu raaca wayattabicu raaca kulla shaydaan shaydaan dhammaantiina raaca shaydaankaasoo maruub murqsan oo daacadda ilaahayba ka qaawan maruub qaawan maaragta waxaa kakorat mardaa ahla beydka markaanu mid calona lahayn lidaalika baa la yidhahdaa koraygu intaanu qaangaarin aanu darda yeelan amrad maruub qaawan macnaa wuxuu ka qaawan yahay ilaahay daacadiis wax alla wax daacadilaha waa uu leeyahay oo uu xambaarsan yahay ayaan jirinba allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala kutiba waxaa la qoray calayhi aw cala shaydaan shaydaankaa korkiisa waxaa lagu qoray annahu ana alamra waa shanigu man qosta tawallaa ka walbisa hu shaydaanka fa annahu shaydaanka arrinkiisu mudallo inuu lumin doono weeye shaydaanku hidkaa oo wayahdiihi inuu ku hanuunin doono weeye ilaa cadaabi asaciir olol cadaabkii inuu ku hanuunin doono sidan dee kutiba waxaa lagu farad la qoray calayhi ow cala ashaydaani annahu ana alamra washaani arrinta man qasta tawallaa ka warar digta hu shaydaanka fa annahu shaytaanku adda arrinkiisu yudillu wuu lumin doonaa hu qofkaasi ayuu lumin doonaa wayahdiihi waxaanu ku hanuunin doonaa ilaa cadaabi asaciir olol cadaabkiibuu ku hanuunin doonaa amba cadaab la siday asaciir waa faciil oo bimacnaa mafcuulo ayuu noqonayaayo wayahdiihi wuxuu ku hanuunin doonaa ila alcadaab cadaab buu ku hanuunin doonaa assacuur ow almusacara la shiday cadaab la ololiyey buu ku hanuunin doonaa baa ilaah yihi subxaana watacaala yaa ayuhaa kaagani qof yahow annaasu dadow amba annaasu ah casriga yaana ka dhigta in kuntum haddaad ahaateen fii raybin shaki kuwiisa wasugan haddaad ahaateen min albacfi soo saaridda amba soo celinta dambe soo noolaynta dambe haddaad ka shakisanaateen fa innaa annagu khalaqnaakum waxaanu idinka abuuray min turaaba ciid baanu idinka abuuray oo tanba maxaad ugu cibro qaadan la'diin yaa ayuhaa kaagan annaasu dadka ahow in kuntum haddaad ahaateen fii raybin faku kuwiisa wa sugan aw kaa'ihina waraygun faku kuwiisa wa sugan haddaad ahaatood min alfaxu soo celin oo faarig haddaad ka fakisan tihiin fa inaa khalaqnaakum waxaanu idinka abuurayba min turaab ciid baan idinka abuuray oo in ciidda lafteedii laydinku soo celin doono maxaad uga sugisan tihiin bay noqonaysaa uma haddana min nudfa uwa war baan idinka abuuray oo asalkiina oo aadam ah abaa cuubaga abuuray nabiyullaahi aadam binu aadamka inkiisa kale maacadaa xawaa oo ciisaa waxaan ahayn waxa laga abuurayo lab iyo qadri si kaba wey haddana min nubka biyo yar baan idinka abuuray nubka waa biyo biyo yar weeye nudqa waxaa la odhanayaa maaragtay waxay u qaadani waxaa faraha badan oo astawqaad amba hooyada ka imana waa in laga wada abuuro mushawarin buu ka abuurnay uma min calaqa xinjir baanu idinka abuuray calaqa xinjir baanu idinka abuura taas waa tafsiirgeeda tafsiirka allah wuxuu odhanayaa war qolyahan dambe isuga dhow uma min calaqa mid degta oo ruxumka darbigiisa gubaarka ilmagaraynka ku degta amba ka laalaasata ayaanu idinka abuuray huma min mudqa waslad baanu haddana idinka abuurnay mudqa waa waslad wasladaasoo ka sisee mukhallaqa la dhammaystiray oo la kaamil yeelay mukhallaqatin macnaha la dhammaystiray iyo wa gayru mukhallaqa mid aan la dhammaystirin qowrkeed baanu idinka abuuray oo markaa iska soo dhacda oo iskaba timaada amba iyadoo dhammaystira inbaa rixmka hooyada iskuguba tirsada ayaanu idinka abuura waxaanu adwaartaa iyo xaaladaha igu marin ilaah anagaa sidaa yeelna linubayina si aanu idinku cadayno lakum idinka si aanu idinku cadayno dalawooda yadu siday tahay wanuqira waxaanu ku sugnaa qoorahta cabsi siin ba adiga laftigaa ku yaalla wanuguru waxaanu ku sugnaa fil arxaami ilmagaleennada waxaanu ku nagaynaa maa waxbaanu ku nagaynaa ilmo nashaau aanu doonno maa siwbaanu ku nagaynaa nashaau aanu doonno ilaa ajal muddo ayaanu ku nagaynaa rixinkaas muddadaasoo musamaa la magacaabay qadar ilaahay agtiisa mucayanka ah hadda lixdooda ku tiro aba ha ka aba sagaal aba ha ka awaanu ku nagaynaabaa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala uma nukhrijukum waanu idinsoo saaraa facalasihu hooyada waanu idinka soo saaraa buflaa xaala kawnikum abtaalaa xaalaad tihiin caruur buflaa xaala kawnikum abtaalaa xalaafihim ubad yaryar baanu idinka soo saara humma haddana waanu idin goyna oo id caruurnimada idinkuma dillo humma nubqiikum waanu idin baaqi yeelnaayo waanu idin daynaa qadar maxaanu idin goynaa litabluguu si aad u gaabaan ashiddakum qaanjaarkiina amba awooddiina ashiddakum adaygiinna si aad u gaabaan wa minkum waxaa ka mid ah man duul baa idin idinka mida mutawassaa la oofsado iyagoo xooga oo aan salsalin oo aan gaboobin wa minkum waxaa idinka mida man duul baa idinka mida yutawafaa la oofsado wa minkum qaarkiina wa minkum waxaa idinka mid ah man duul baa idinka mid ah yuraddu la celiyo yuraddu loo celiyo ilaa ardal lcumuri cumriya ilaa ardali lcumur cumriya kuwa ugu liisa ardan waa wax liisa wey ilaa ardani lcumar cimriga kuwa ugu liisa loo celiyo ardancumri maxaa lagu tilmaamay taagdarro iyo daciifnimada caruurnimoba wuu leeyahay taagdarada iyo daciifnimada cimri xumaanta caruurnimo waa laga soo qabtaa ilmihii soo korayaa uu soo xoogeysanaya caqligiisaa koraya saasoo kale laakiin markay gabowga ay tahay wuxuu hoos buu ku socdaa noogta hubuud ayuu tilmaamay garaadka hoos buu soconaya marka gurku taabanaya maxaa ilahay ku sifeeyey cumrigiisa xun baa loo celiya maxaa loogu celinayaa sabab likay laa yaclama ciladaasana ah, sababkaasana ah. likay laa yaclama si aanu ogaanin likay yaclama si aanu ogaanin min bacdi cilmin cilmi dabadii shay shaynaba si aanu ogaanin caalim buu ahaa wamaca daalika wax alla wuxuu kala garnay waa ma jirto markuu asaasa wa taraa waad arkaysaa qof yahay wa taraa waad aragtaa adigaa shaahidbaka ah alarda riyadan waa basariya ilaahnarkeennacdoonka alarda baad haamida xaal ay tahay kii qallalan oo yaabisatan qaaxila oo ardulqaaxila fans abaardaa ku dhufatay dhulkuwa unguuda ad arkaysaa haamidatan xaal ay tahay kii qallalan baad arkaysaa waad aragtaa fa idaa anzalnaa markaanu soo dejinno faida anzalnaa markaanu ku soo dejinno calayhaa korkeeda almaaa biyo markaanu ku soo dejinno ihtajat way dhaqdhaqaaqdaa toob baa ilaahay ku subaa markaasoo saartaa dhaqdhaqaaq bay bilaabaysaa dabaylkaa ku dhufata markaasay xarfanaysaa nuubtay xarfataa ihtajat way dhaqdhaqaaqdaa warabat way korba u kacdaa wey warabat way fuurtaa korba u kacaysaao dhulkaa ka soo baxaysa ambala kor baabay noqotaa dhulka marka garwaaqoodo inay intii hore ka dheeraada baad moodaa markaasaa xoolaha iyo dabka iyo wax waxay kula noqonayaan wax yaraaday oo kale warabad waanay suurtaa kor bay noqotaa wa ambatat waxay saartaa wa ambatat waxay saartaa ama ay dhalisaa min kulli zawjin nooc walba azawj assinsigaa loo jeedaa min kulli zawjin nooc walba ayay soo saartaa oo qura noocaasoo bahiidu qurux badan bahiidun qurux badan daalika kaasu awoodda sidaa kaasaa maaragta ilaahbaa ka abaabir subxaana wa tacaala daalika abuuridda noocaasa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu sidaa wuxuu abuuray xaasilun wuxuu ku dhacay kaasi biana allaha bisababi ana allaha allo inuu yahay daraaddood huwa alxaqu inuu yahay wadaalikaaka sidaa waxuu maarkaasi waxa uu ku sugnaaday amba uu ku xasilay biana allaha bisababi ana allaha alla inuu yahay daraaddeed huwa alxaqu inuu yahay sakiro inuu yahay iyo maxay kale iyo waanahu wabianahu alle wabisababi anahu alla inuu yahay darteed wuxuu kuu nooleeya almowta kuwa dhintay wa waanahu wa biannahu inuu yahay alle daraaddeed calaa kulli shay shay walba qadiir kii karo inuu yahay darkuu garabsida wa waana saaca wa biana saaca saacaddu inay ahaatay daraaddeed bay taasi ku dhacday aatiyatun tii iman inay ahaatay aatiyatun ku iman doonto inay ahaatay laa rayba aanu ku sugnaanin fiihaa imaatu sideed amba saacadda iyo waana allaha wa biana allaha alla inuu ahaday daraaddeed buu kaasi ku sugnaaday yabcahu inuu soo saari doono waana allaha biana allaha yabcath iyo alla inuu soo saari doono daraaddeed man duun inuu soo saari doono fi lqubuur qabriyada ku sugan wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man mid baa ka mida yujaadilu doodatullaahi alle shanigiisa iyo xaalkiisa ka hadla ka murma wakayru cilmin cilmi la-aan xaalay ku sugan yahay qofkaasi ayuu doonaa walaa hudaa hanuun la-aan xaalay ku sugan yahay walaa kitaab kitaab la-aan xaalay ku sugan yahay buu doodaa kitaabkaasoo minuur istiinaya oo cad ilaa caqlin saxiixin walaa naqli sariixin caqli sariixana ma hayo naqli sariixana ma hayo bimujaradi ra'yi waxay ila tahay soo mahad maqon waxay ila tahay buu ka hadlayaaoo markaasa ulaaika inkuu ku faragoynaya sindarada ugu badan markaas ayay ku habsan doonta taasa waa ka midaba ilaah luuqooda waa maxay kale sifadan kalena balay faaniwa cudsuhu luquntiisa kuu laabaa wa xaaluu yahay buu doodaa isfardarinaya alcudfu waxaa la yidhahdaa luqunta dhinaceed un baa la yidhahdaa noogta oo sabxla cunuq marka uu dhinacu gudayo oo madxul dugaya faaniwa cudsuhu aanigana waa ismu faacil ma ogtahay faani waa luquntiisa kii laabaya xaaluu yahay buu sooda uu xaq necab yahay wuu sudgaya faani waa ah luquntiisa kii laabaya xaaluu yahay oo dhabanka gudbaya wuxuu sidaa u yeelaya liyudilla si uga lumiyo dadka liyudilla si uga lumiyo can sabiili illaahi allata dariiqiisa si uga lumiyo lahu qofkani wuxuu leeyahay fi dunyaa addunyada dhexdeeda wuxuu ku leeyahay kullun kulli buu ku leeyahay waa alla wey subxaana wanuduuquhu waxaanu dhabansiin doonaa yowma alqiyaama oy fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha dhexdiisana waxaanu dhansiin doonaa cadaaba alxariiq cadaaba alxariiqi macnaa alcadaaba baanu dhansiin doonaa almuxriq wax jiba amba cadaaba alxariiq cadaab gubashadii baanu dhansiin doonaa waa lay subxaana daalika taasi cadaabkaasi uu ku misay amba arrintaa uu ku midanayo cadaab barani fiimaa kiibuu ugu sugnaaday daalika cadaabkaasi fiimaa kiibuu ugu sugnaaday qadamad ay horu marsadeen wadaaka labadaadi gacmood isagiibaa baa hadlay daalika kaasi cadaabkaasi bimaa aw bisababi maa kii sababtiisa ayuu kuugu sugnaaday qadamad ay horu marsadeen wadaaka labadaada gacmood iyo maxay kale waana allaha wbana allaha alle laysa inaanu ahaanin ayuu kuugu sugnaaday cadaabkaasi alle inaanu ahaanin daraaddeed buu kuugu sugnaaday idallaan kuu gelmiya nisba ayaynu ka dhigaynaa idallaamin kuu gelmiya inaanu ahaan lilcabiid addoommadiisa markaa siiqatulmubaalaqa umaynaan laqbaynin wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah manduul baa ka mida wacbudu allaaha alla ku caabuda calaa xarfin shaki korkii calaa xarfin aw calaa shakin shaki qaarku caabuda oo iska shakisan alxarfu waxaa la yidhahdaa girgirka amba qarqarka sheegaa laydhahdaa shayga qarqarkiisa okolanweel amba gebi amba tar qarguu taagan yahay calaa xarfin oo maaragtay gebi bishii ku caabuda calaa xarfin aw calaa shakin ku caabuda sharaf sacal ayuu taagan yahay calaa xarfin sabar guur qarkeed calaa xarfiljani korkii alla ku caabudo calaa sakig oo hayin waa sugo fa in asaaba hadduu haleelo fu qofkaasi fa in asaaba hadduu haleelo hu qofkaasi khayrun khayr hadduu haleelo ou barwaaqaysto idmacana waa uu ku xasilaa bihi khayrkaasi ku xasila wardiga ayuu rugayaa markaa wa in asaabat hadday haleelto fu isaga sakna imtixaan hadduu ku dhaco la bisaarursado abaara dhacaano waxba la waayo inqalaba waa uu noqdaa calaa wajhihi halkii uu ka yimid gaalnimadii dib ugu noqda calaa wajhihi wajhigiisa kutusiisa ku noqda macnaa halkii ka yimid ku noqda calaa wajhihi iska fogaanayaa baa ilaahay subxana wa tacaala halkii deena ayuu noqonayaa baa ilaahay subxana wa tacaala allah wuxuu yidhi kasira waa u khasaareeyo kaasi addunya iyo walaakhira labadaba daalika kaasina huwa isagunba alkusraanu khasaaro ah almubiin cad yadcuu wuxuu baryaa min duuni illaahi alla sukadii wuxuu baryaa maa waxbuu baryaa laa yaduruhu isaga aan diraynin hadduu cibaadadooda iskaga tago oo walaa yanfacu aan anfacaynin hu isagu hadduu caabudo daalika kaasi waxaan waxba ku taraynin waxna aan ku in la caabuda huwa dalaalu waa baadimin albaciidu fog oo durugsan baa ilaahay subxaana watacaala marka waxyaabahan dadka ay caabuda waan baa kala duwane tafsiirka kalaynu qaadanaynaayo aayaddaa hore waxay iyadu ku saabsantay wixii asnaam ah asnaam wa quryaa iyo wixii lamiga awsaanowey ah, kuwan kalena waa wixii dawaaqiis caabuda wadanka qaar baa fircoon caabuda oo sawaadiin caabuda oo dalaalo kale caabuda oo maarag wadcu wuxuu caabuda lmn aw man mid buu caabudaa sidaaba laamka in mustaclaqa kor weynaa yadcuu wuxuu caabudaa laman ay man buu caabudaa labaruhu laamka xaggaa u qaada markaa labaruhu dhibkiisuba aqrabu uu ka bawaanto badan yahay min nafsihi amba yadcuu wuxuu caabudaa laman buu caabudaa daruhu dhibkiisuba aqrabu ka dhowaansho badan wey min nafsihi wadawaaqiid waa markay joogaan waa laga yaaba inay wax ka hori jireen laakiin markay ta waxba ka hori maayaan labi'sa waxa baas lahaaday almawlaa waxaa la yidhaahdaa mawlaha manki waalihi oo qofka adiguna u aaliso ismatu u aaliya mid lala xiriiro ayaa baas lahaaday walabi'sa waxaa baas lahaaday alcashiiru aw almucaashiru mid wax la saaxiiba alcashuuru almucaashar mid lala saaxiibo markaas faciilka bimacnaa mufaacilkaas iska noqonay ina allaha alle yadkuluu wuxuu geliyaa alladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wacamiluu falaa saalixaati camalada wanaagsan wuxuu gelin doonaa jannaatin buu gelin doonaa tajri ay qulqulaysoo min taxtihaa dhexdooda alanhaaru tawad ay qulqulayaan ina allaha alla yafcalu wuu yeelaa maa yuriidu wuxuu doona man kaana qofka ahaaday man kaana wagow man kaana qofka ahaaday yadunnu kuu u malaynaayo allan yansura inaanu u gargaari doonin hu nebi muxamed allaahu alla inaanu ugu gargaari doonin fi dunya dhexdeeda iyo walaakhira qofka sidaa u malaynaya falyandud ha fidiyo falyandud ha fidiyo bisababin xarig ha u fidiyo ila asamaa'i aw ilaa sakfi beytihi gurigiisa saqadkiisa ha u qubiyo dabadeed taha isku xidho uma dabadood markuu isku xidho dabadeed iman yaqdac hajkara hayskaba weeye caragiisa alla dhinta weeye falyandur dabadeed ha eego inuu eegi karaaba hal yubhidanna inuu kaxeeyey kayduhu sirqoolkiisii maa kii inuu kaxeeyey waa waqowgo isaga caro buriyey qofka u malaynayo nebi maxamed inaanu ilaahay u gargaarayno iska buriye cadhadooda la dhigo intaad xadhig qaadato ad xadhig halkaa iska qasato nabalsawia waa iska qaso kusoo xidhato isku dad markaa dartadkar balsay markaa in maaragtay cadhadaadi iyo ciilkaadi in nasriga oo ilaahay subxaanahu watacaala cabaaswey kaa hore ah, marka man kaana qofka ahada yadunnu kuu malaynaya an lan yansura inaan u gargaari doonin hu nabi muxamed allahu alla inaan u gargaaraynin fiduya ugu gargaarayn iyo walaakhira falayaan good ha taago xafid iyo bisawabin xarig ila samaa'i ow ilaa samaa'i beytihi gurigiisa saqafkiisa xarig ku soo xido dabadeeto ha isku dabo ayaa ku jirta meesha uma liyaktaniq saasay noqonaysaa ha isku dago uma liqdac ha jaro fasxarigu ha gooye falyandur markaa ha eego hal yadhibanna bal inuu saxeeyey hal yadhibanna ma saxeeyey shayduhu sirqoolkiisi maa kii ma saxeeyey wagayru isaga cadho geliyey oo rasuulku mushrikii waayo waaye tafsiirka laha odhanayaa marka qofka ahaaday anla yansurahu llahu alla inaanu gargaarayn fi dunya walaakhira falyamdud ha taago qofkaasi bisawaadin xarig ila samaa hubada xaggeeda ha u raaco uma liyaqdac dabayso ha oo nasriga gargaarkii ilaahay iyo waxyiga isagu dhacda ka gooyo falyandur ha eego marka hal inuu kaxeeyey kayduhu cadhadiisa iyo sirqoolkiisii maa yaqiidu wixii isaga cadho geliyada waxyiga ahaa wakadaalika sidaanu usoo dejinay waxyii kugu soo dejinay ayaa ansa allaahu aanuu soo dejinay sidii aanu kuugu soo ambaari sida aanu ugu soo dejinay ka kor ayaa ansa allaahu aanu ugu soo dejinay kitaabkan aayaatin aayaad xaal yahay baanu soo dejinnay aayadahaasoo bayinaatin cadcad wa ana allaha yahdi iyo allaynu haday baan usoo dejinnay man mid alle subxaana watacaala iyo waana allaha waliana allaha waxaan usoo dejinay alla inuu haday daraaddeed yahdii kii hanuuniya biwuruud ciddii alla doonayo subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo waasaabi'iina kuwa leexday asaabi'iin maaragtay suurat albaqara ayaynu ku soo maray ma ogtahay markaa waa duul uun iyaguna leexdood ay ahaayeen waa nasaara iyo kuwan kiristaanka la yidhaahdo saliibka leh waalmajuus iyo kuwa dabcaabudka ah wladiina kuwa ashrakuu ahli shirki wawowo alla u sharig yeela ina allaha alle kumada damba qabarta umada hore dhacaysa yafsilu waa ay kala saari doonaa baynahum ayaga dhexdooda ywma alqiyaama ow fi ywmi alqiyaama waa la kala saari ina allaha alle calaa kulli shay shay walba shahiid allaha arkaya wawowo subxaanahu watacaala alam tara miyaanay astoonayn astoonaynba markaa waa cilmiga arrintan u baahan tahay alam tara miyaanad astoonayn ana allaha alle yasjudu inuu u sujuudo lahu alle manduu linay u sujuudaan mankaasaa faacilka yasjudu ah manduu linay u sujuudaan fi samaawaati ku sugan iyo waman fi lardi kuwa ku sugan waashamsu qoraxdu inay u sujuudo miyaaday koonayn dayixu inuu sujuudo waalnuduumu xidiguhu inay sujuudaan waljibaalu buuruhu inay sujuudaan waashajaru faacilka hore ku cadka dhirta inay sujuudo dhirta waa jamac weeye shajarat ayaa la ydhahda marka mufradka taada saadaa la raaciya wadaabu xooluhu inay sujuudaan wax kastoo dhaqaaqaa inay sujuudaan miyaaday sunan wawa kahiirun in badan inay sujuudo oo min annaasi dadka ka mida ah. wa kahiirun in badanna xataa waxaa ku dhabooday amba ku sugnay calayhi kasiirkaba calayhi kaa badan alcadaabudaa ku dhabooday waman qofka yuhim uu dulleeyo allaahu alla qofkuu dulloynaayo famaa lahu qofkaa uma sugnaanin min mukrin mid isaga sharfo oo karaameeya waman qofka yuhim uu dullaynayo allaahu alla qofku dullaynayo wamaa lahu axadkaa uma sugnaanin min mukrimin ay mukrimin mid maamuusa oo sharaf u yeela mar haddii alla dullaynaayo ina allaha alla yafcalu wuxuu yeelaa maa yashaau wuxuu doono awaa ilaahay sameeya subxaana wa haadaani labadaasi khasmaani kuwu doonaya weeye labadan qole oo doonaya waa iyo waa abudar uu warinayo amba uu ku dhaaran jiray waxay ku soo degtay buu leeyahay saxaabigii shahiidka ah oo xamsa iyo wasaaxibayhi cutba iyo wasaaxibayhi saaxibayhi ma arkaysaa maalintii badarke markay mubaarakada amaba maaragtay isubandhixidda ay sameeyeen oon adigu calaa ayati xaal asbaabaha oo soo gudagelayaan waxa kaloo ay noqonaysaa maaragtay ciddan xaqa iyo baatilka isku haysa waayo dawaaiftaa lasoo sheegay wladiina haaduu ina aladiina aamanuu wladiina haaduu wاsaabiciin wاnasara wاlmajuus wladiina asrakuu waa laba safuun waa aladiina aamanuuna safkay noqonayaan aladiina kafaruuna waa safka kale un waa labadaa qole un weeye haddii labasba qasantaa uno waa aladiina aamanuu iyo aladiina kafaruu un weeye haadaani labadaasi khasmaani kuwii doodaya weeye khasmaan kuwii doodaya weeye ay fii rabbihim bay ku doodayaan ikhtasamuu way doodeen fii rabbihim bay ku doodeen ikhtasamuu way doodeen fii rabbihim ayay ku doodeen ba allah leeyahy subxaanahu watacaala waaladiina kuwa kafaruu gaalooday aladiina kafaruu yansagnuuna waaladiina kuwa kafaruu gaalooday uddicat waxaa loo waaraadiyey oo loo tagtaray uddicat waxaa loo googooyey lahum ayaga hiyaabun maryo min naari naar ah naar baa maryo looga waaraabi loo kabsaray usabu waxaa lagu shubi usabu waxaa lagu shubi min fawqi ru'uusihim madaxyada korkooda waxaa lagaga soo shubi alxamiimu biyo kulul baa xagga sare lagaga soo shubi min fawqi ru'uusihim madaxyada dushooda waxaa lagaga soo shubi alxamiimu biyo kulul yusharu waxaa lagu dhalaalin yusharu waxaa lagu dhalaalin bihi biyaha ku kulul maa wixiibaa lagu dhalaalin fii buduunihim caloolahooda ku jiray wax alla wixii boor baryaro wadno sanbad balaawo wax halkaa ilaahay ka bixiya oo dhan ayaa shubmaya oo dhalaalaya waljuluubi iyo hargaha marka intaa la gubo ayaa oogaduna ay malanaysaa moogtu dubkana dhan baa kaa dhacaya haddii ilaahay halkaas geliyo walciyaadu billah waljuluud ayaa la dhalaalin doona wishar baa laga cabiray walahum waxay leeyihiin maqaamicu dubbayaal waa dubbaha maqaamicu dubbayaal bay leeyihiin min xadiid fur ah kuwaasaa lagu garaacayaa kullamaa mar alla marka mar kasta kullamaa mar alla marka araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naartaa xaggeeda markay ka baxaan ka bedel min hammin murugada iyo tunaayadaa markay ka baxaan uciiduu waa lagu celiyaa tugiidu waa lagu celiyaa fiiha naarta dhexdeeda waa lagu celiya jubbaha saarasaa laga dhufanaya og waxaana lagu yidhaahdaa waduuqu dhadhamiya cadaaba alxariiqa cadaab wax dhadhamiya cadaaba alxariiqa dhadhamiya baa lagu yidhaahdaa saasay mudanayaan baa ilaahay subxaan ina allaha alle yabtilo aljamcu bayna tarkiibi wa baa la ydhahdaa ahlunaar buu alle ka soo sheegay xumaasay la yimaadeen wuxuu ka hibsiiyey wuxuu ka abaalmariyey ahlujannaahana daleed waa atarida kii hore inagaa eryo kufriga iyo acmaasha ahli kufriga si ay uga fogaato iminkana iimaanka iyo acmaasha ahluliimaanka si ay ula timaado iyo abaalkooda si ay u rajayso ayaa ilaahay subxaana wa tacaala tusay ina aladiina kuwa yidso ina allaha alle yidfulu wuxuu gelin doonaa aladiina kuwa aamanuu la rumeeyo wacamilu falaa saalihaati jannaatin buu alla gelin doonaa tafriicu qulqul aysoon min taxtihaa dhexdooda alanhaaru togad yuxallowna waxa loogu labisi doonaa wey waa loo labisa waa ma og waxaan leyna waxaa loogu labisi doonaa fiihaa samada dhexdooda min asaawira gacma xidh waxyaaba gacmo lagu xidho min asaawira waxyaaba gacmaha lagu xidho oo min dahabin ah walu'lua maxalkeesa wa cadfan tahay mintaasoo sida amra walu'lua nuun baa loo xiri doonaa loogu labisi doonaa nuun waa safar qaali wacad walibaasuhum maryahooduna wa libaasuhum maryahooduna fiihaa samada dhexdeeda xariirun waaba xariir wahuduu waa la hanuuniye ila dayibi wax wanaagsan baa lagu hanuuniye ila dayibi baa lagu hanuuniye oo min alqawli ah qawl wanaagsan ah abakanaga wahuduu waxa lagu hanuuniye ilaa siraadi alxamiid allaha in la ammaano mutay sariiqiisa ayaa lagu hanuuniyey allaha xaqa awla in la ammaano alxamiid almustaxiqu awrna min aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wayasuduuna kana toogiya dadka can sabiili illaahi ka toogiya hadday min ladiina kuwa kafaruu gaaloobay wa hum ayagu maaragtay marka wax la diiday ficilka amwaada waa mubaarica maanta waa lagu cadfaayo ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wayasuduuna oo yasuduuna waxay ka toogiyaan dadka can sabiili illaahi bay ka toogiyeen sidana waa loo laqbay dambe macnaa waxa loo jeedaayo ficilkuna waa iska maadiyeyn aladiina kuwa kafaruu gaalooday waayasuduuna kana jeediyey basa u laqdo can sabiili dadka ilaahay dariiqiisa iyo waalmasjidi masaajidka alxaraami xurmada leh alladii masjidkaasoo jacallaa aanu ka yeelnay hu jacalnaa aanu u yeelnay hu masaajidkaba linnaasi dadka aanu uga yeelnay sawaa'a mid ay u siman yihiin amba aanu u yeellay linnaasi dadka sawaa xaal u yahay u siman yihiin sawaa'a xaal u yahay u siman yihiin alcaatifu ka oo degan fiihi oo reer maka ah iyo walbaad ka socotada ah oo jibadaas kaga imana waaba ay u siman yihiin oo halkaa masalada culimmadu ka hadli jiray masalada ah, caana ayaa jirta oo isku khilaafoon imaamu shaafici wa isxaaq ibnu rahwoy kuma subxuun saabirka la yidhahdo ma ogtahay wakukumraadka agtiisa ku yaallo ma og haddii ilahay afrka gooyo ku sallaa fihi sabcuuna nabiya aki rasuulka lah alayhi salaatu wasalaam toddobaadka nabigaa ku tukaday marka masalada ku saabsan duurka iyo guryaha maka ayo ku saabsanta ma la kiran karaa ma lama kiran karo ma la dhaxlaya sowta masalo fiqiga raafic ama kutubta fiqiga sawaa'a xaal ay sugan yihiin alcaatifu ka negi fiihi iyo walbaab iyo ka socotada ah waman qofka yiri doona fiihi ay filmasjidi masaati wadahiisa qofka ku doona biilxaad ku doona ka bedel ilxaad leexasho ukoobo aan fiicnayn bidulmin ku doona bidulmin ku doona nubiqhu waxaanu dhansiin doonaa nubiqhu waxaanu dhansiin doonaa min cadaab cadaab baanu doonaa aliim aw mu'lim wax xanuujiya oo waxbuga markaa bacdu hunaa waa saa'ida saa'ida aynu ka dhignayo ilhaabka laftigiisa baynu mafcuulka ka dhignay war masalo khatar badan baa ka soo baxda culimmada kasoo saareenoo waxay leeyihiin aayadani waxay tilmaamaysaa axaadiis ku kaloo khasiisaysaayo qofka beydka ilaaha intuu tago haddana xumaan kuga hubiya walow yaanu samaynina ilaa xadiiska kaloo kan ku samaynin inaan lagu ciqaabaynin laakiin arrintan way ka duwanta xarabka dhexdiisa qofka hadduu xumaan ku xumiyo walow yaanan samaynin go-oo waxa uu leeyahay keliba waalw marka adeero guura hadday saas geeyo aqwaal kalna way ku jiri kartaa sidaa kaleta maaragtay arsilaan cidna ha dhubatay waa dadka carcadama soogana waxba ha ogeey wafir xusnabiga idwaagii xus bayacnaa aanu u cadaynay aanu u asbaynay liibraahiima ibraahim aanu u asbaynay amba bayacnaa aanu dejinay liibraahiima aanu dejinay makaana albeyti guriga meeshiisii halkuu ka dhisi lahaa makaana albeyt guriga halkiisii markaanu u asbaynay falxus baa ilaah yidhi subxaanau watacaala oo aawadkan waxay deliishadeen in badan oo le awalu man bala bayt alcatiiq wuxuu ahaa ibraahim buu ahaa ibraahim ayuu ahaa ayaa daliishada aayaadkan wayaayahay oo maxay kale aanu nidhi an laa tushrik waa inta mufasaradii wey aw laa tushrik ha ugu sharig yeelin bii aniga shay ah shaynaba ha ugu sharig yeelin wadahir u dahir baytiya gurigaydan u dahir lidaa'ifiina kuwa dawaafa iyo walqaa'imiina kuwa taagan wa rubkaci ay lmusaliin sukuudda iyo rukuucdi baa la israaciye oo rasa isujuud iyo musalliintana kuwa ku tukanaya u daahir baa ilaah yidhi subxaanah watacaala waadin ugu yeedh fi dadka ugu yeedh bilxaja xajka dadkana ugu yeedh yo'tuuka way ku imanay rijaalaa xaala kawnihim rijaala xaala yihiin lugaynaya iyagoo lugaynaya bay iman doonaan wa calaa kulli daamir mid kasta oo golongashay amba boglaashay waa jamcu daamira goora marka safar dheer lagu soo galo uu boglaala wuu weydoodayaa marka wax boglaalay buu noqonayaa ma ogtaha oo calooshu maaragtay sabarka ayay qabsanaysaa ma ogtaha gol calooshaa inta badan shadkuna waa uu dheeraadaa ilaa aakhirka uu kariga waayo faduu u fadhiisto markaa wuu jiifsadaa maarata allah le subxaana watacaala daamir marka waxaa boglaalay bay ku imanaya maanta marka tawaarikh soo raacayaan waatuuka way ku imanaya rijaala halayin kuulugaynayaday ku iman in badan baa ku timaada wacalaa kulli daamir mid boglaashay aba golol gashay dhammaantood ay dukooda ku sugan yihiin ayay kugu iman doonaan dawaamirtaaso fasikee ulan daamir waa seeda dawaamir oo lagu tabciyaayo ya'tiina way ku iman doonaan waa jaabuubkii yaatiina way iman doonaan min kulli fajin dariiq walba ayay ka iman doonaa min kulli fajin dariiq walba ayay ka iman doonaa dariiqaasoo camiiq fad oo dirsan caalamka oo dhan bay soo imanayaan biajmacihim min curuf ilaa curuf baad arkaysa waxa ummad kala duwan kala nooca kala shaada mid waliba xunayso o baad arkaysaa cibra ayaa ku kordhaysan waxaasaa uga yeer baa layidhi markaa way ku imanayaan ilaahay u yeer markaa maarata sheegaysiisow xilligiisii allah wuxu uhi subxaana watacaala maxaad ugu yeeraysaa liyashhaduu si ay ugu yimaadaan liyashhaduu si ay ugu yimaadaan manaafica manaafic si ay ugu yimaadaan oo lahum ayaga usugnaatay ku anfacaya adduunyada iyo aakhirada badnafcigay ka helayaan waa manaafic addunya waalaakhira weeye oo aakhiradood manaaficdeeda waxaa ka mida ah, ilaahay baa raalli ka noqonaya manaafic adduunya hadda qofku waxbuu helaya uu ganacsanaya uu sabanaya alwasaduka ugu yimaadaan manaafica waxtarasa ugu yimaadaan allahuma yaga u sugnaada uwa waa yadkuruu waliyadkuruu si ay u xusaan isma allahi ilaahay magiciisa si ay u xusaan fii ayaamin maalmo si ay u xusaan macluumaatin la yaqaano alayaami almacduudaat iyo alayaami almacluumaat intaba way jiraan ma og tahay oo markaa ilaahay in ilaahay magaciisa si ay ugu xusaan ma arkaysaayay fii ayaamin maalmo maalmahaasoo macluumaatin la yaqaano alayaam almacluumaat waa alayaam alcashara oo waa sida madhab imaam shaafici uu leeyahay masuurkana ka madhabka imaam axmed weeye malcamalu fii ayaamin marata fii ayaamin afdal minha fi hadihi qaaluu walamjahaadu fii sabiili lah walamjahaadu fii sabiili lah waa ka rasuulku ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka abu ibni cumar iyo abu hureyre iyo shiika way bixi jireen ayaamaha tobanka oo way kibaaran jireen takbiirkibaaba layska waraye ma og tahay waana walfajru walayaalin cash waa tobanka maalmood oo jilxiso weeye allah wuxuu leeyahay subxaanahu aqwaalkoona way ku jiraan waad uraakici kartaan fakuluu cuna fi ayaamin inay ilaahay magaciisa ku xusaan macluumaatun la yaqaano calaa maa kii inay magaca ilaahay u qabtaan rasaqahum ilaahay ku arsaaqay oo min bahiimati alancaami min coolowda xoolaha maweeraanka ah min bahiimati alaami ancaami xoolaha maweeraanka ah waxaawaa hadigaa la gowracayo weeye fakuluu cuna minhaa xoolaha aad gowracdeen wax ka cuna wa adcimuu quuriya oo wax ka siiya albaa'isa ka bifaaradaysan iyo walfaqiir alfaqiira ee caydhaca ah. waa baa'is waa qof aan sikaan helin ma ogtahay albaa'isa ka saboolka ah weeye alfaqiir ee caydha ah wax ka siiya uma liyaqdu ha suuliyaan buu alla yidhi uma liyaqdu ha iska dhameeyaan ha iska suuliyaan safafahum wasakda saaran ila markaad xarmato inaad cidiyaa gurto iyo inaad kumaa xiirto intuba kuma banaana laakiin marka daboolkaadankimata uma liyaqdu ha suuliyaan safafahum wasakdooda ha iska suuliyaan walyuufuhana oofiyaan nuduurahum nadaraday galeen nadarkii kaste waliyatawafuu ha dawaafaan waliyatawafuu ha dawaafeen bilbeyti guriga alcatiiq xorta ah amba alqadiim alcatiiq wanaagsan alcatiiq yani wanaagsan baa la yidhaahdaa ma arkaysaa amba alcatiiq qadiimka ah marka waa guri xor ah weeye alcatiiq amba xorta ah baa ilahi ley subxaana watacaala waxay culimmada ku ijmaacsan yiin dawaafkan inuu yahay dawaaf alifaadaha dawaaf alifaada marka habeenkiiba galabtii la tago carafo laga mustagu habeenkii la baryey dabeetna subaxnimadii tamaraadkii lasii tuuray dawaabkaa lasoo samaynaya dawaatulqaadaa wey daalika alamru arrinku daalika sidaa weeye daalika waalkhabar limubtada maxduus alamru arrinku daalika sidaa weeye waman qofka yucadin weyneeya xurumaati illaahi alla waxyaabuhu ixtiraamay oo xurmada waa la yeelay waxadkiisa ay ka mid tahay waa munaafiqku xadka oo dhan weeye waman yucadim qasa weyne yamaado xurumaat illaahi ilaahay waxyaabuhu xarimay macaasida iyo xaaraanta qof ka fogaado kasankoogu waman qasa yucadim weyneeya xurumaat illaahi ilaahay waxyaabuhu xarimay ee ka fogaada fahuwa fahuwa tacdiimkaasi dheh fahuwa tacdiimka weynayntaasi khayrun lahu kii isagaa u khayr badan weeye cinda rabbihi bay ugu khayr badan tahay wauxillat waxaa la xalaalowey lakum idinka laydin xalaaloowey alancaamu xoolaha waa laydin xalaaloowey ilaa maa kii mooyaane yuslaala waakhrii bayna calaykum korkiina oo inagunaayba ku soo maray oo fastaniibuu ka fogaada arujba quruga ka fogaada arujba quruga ka fogaada min alawsaani ah asnaamka ah xoladahan la caabudayo ah wajtanibuu ka fogaada wajtanibuu ka dheeraada qawla zur doonta hadalka ka fogaado qayla bor doonta hadalka a fogaado fogaada macnaa hadalka doonta oo leexsan iskaga taga xunafaa'a xaalaa tilkuu toosan lilaahi alla dartii u toosan ay mustaqiimiina aba xunafaa'a xaalaatiin kuwa ka dayray diin kastoo baadila una dayray diinta xaqa ah lilaahi cabdiin hayra mushrikiina kuwo sharig yeela qeyrkood xaalaatiin bihi bilaahi alle xunafaa'a lilaahi noda mustaqiimiina lilah alla dartiis waa u toosan hayra mushrikiina bih kuwa alla u sharig yeela qayrkood xaalaakin allaha u sharig yeelina weeye waman yushrik qofka u sharig yeela billaahi alla qofka u sharig yeela faka'nnamaa waaba isaga waaba sidii isaga oo faka'nnamaa waaba isaga oo qarra ka soo dhacay min asamaa'i samada xaggeeda ka soo dhacay oo dabadeed fatakdaku ay dhifatay isagu afayru aw hawada ku cuntay isagoo soo socda ayuu hadow waarsatay aw fataktaku ay dhufatay hu isaga adtawr aw amase tahwii ay ku tuurtay bihi isaga ariixu alowra ay ku tuurtay fii makaani meel saxiiq og oo dheer saxiiq og lama yaqaan ah og saasoo kale ka dhagan yaaho waa halwa qofka markii shirki la yimaado bal alla meel u haysoo ma jiro inkaaru ku dhacdayaa samada ka laalaasaday oo samada ka soo duulay weeye allah wuxu uhi subxaana watacaala alamru arinku daalika sidaa weeye khabaru mubtado muxdif daalika ka dhigisaarada waman qofka yucadim weyneeya shacaa'ir allaahi alle astaamaha diinyadee uu qadaray shacaa'irku waa safa iyo marwa iyo waxyaabaha da ilahay waa jamcu shaciira waxyaabaha ilaahay diintiisa ka midaye waman yucadim qofka weyneeyo shacaa'ir allaahi alla waxyaabuhu asteeyey oo in la weyneeyo rabbi uu ka dhigay fa inahaa shacaairtaasi weynayntaasi min taqwa alquluubi walqalbiyada cabsidooda ayay ka mid tahay min taqwa alquluub oo waayo shayga ilaahay uu weynaya weynayntiisa una faray oo la tacdiiminayaa waa acmaasha weynayntu inta badan waxay u baahan tahay amaasha waxay tahay acmaalu qalbiya waa acmaasha qalbiga ah weeye marka weynaynta ilaahay wuxuu ku faray waad weynaynayso waxa weeye ma arkaysaao mid qalbiga xaggiisa ka imanaysa waa taqwal quluub oo acmaasha ayaa muddo tawaarika ayay ka timaadaa midna qalbigay ka timaadaa lakum waxaa idin leediin fiihaa lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa shacaa'irtaasi xataa hadiga laftigeedjiro awaamirta ilahay baynu ku fasirayna waman yucadim qasaweyneeyo shacaa'ir allahi ilaahay awaamirtiisa bas fa inahaa weyneyntaasi min taqwa alquluub awaamirta ilaahay weyneyntiisu qalbiyada carsigooda ayay ahaatay lakum waxaa ku leedintuuhaa awaamirkaasi aaba markaas caawirtii waxa ka mida ah, hadyigaa ka mid ah hadyiga la gowracayo ayaa ka mid ahoo waxaad mootaa aayadda marka looga shacaairtu inay tahay xoolaha la gowracayada lakum waxaad ku leedintuuhaa fiiha hadigan ilaahay beydkiisa adu u wadaan manaaficu baad ku leedihin ilaaha kalinaad ku intifaacdaan asalkaasoo musamaa la magacaabay ah, oo masalan shacairka laftigoodii hadigaa ka mida oo haddaad hadi xaramka ilaah u kaxayso waad ku raranaysaa oo waad kuu fuulaysaa oo waad ku maaraysaa waad ku intifaacaysaa manaaficdaad ku leedihiin marka lakum fiihaa waxaa marka loogu celiyo shacaa'irta ayay ka mid tahay ma arkaysaa ama alamru arrinku daalika sidaa weeye waman yucadim qofka weyneeyo shacaa'ir allaahi alla kuwa loo calaamadiyey oo ah hadyigiiba fa inahaa tacdiimkaasi min saq lakum waxaad ku leediin fiiha hadyiga manaaficigaad ku leediin ilaa ajal ku intifaacdaan ajalkaasoo musama la magacaabay uma dabadeed maxiluhaa halkay ku xalaaloobayso oo hadyigu uu ku xalaasha noqonay waa maxiluhaa halkay ku xalaaloobaysaa ila albeyti waa beytka alcatiiq xorta ah oo beytka ilaahay inba hadyiga lagu geyrici karaayo halkaasun buu ku xalaaloobaya oo haddii hadyi lagu yeesho haddii lii waajibo waa in lagu geyraco in walikuli ummatin ummad walba walikuli umma ummad walba jacalnaa waxaanu u yeelnay mansaka meelay ku cibaadaysato amba mansaka meelay wax ku gowracdo ayaanu u yeelnay wa iraaqati dimaa'i calaa ismi illaahi mashruucan shariica meel saasay ku ahaayen marka ummadda mankatu waa maka ayaa ummadda mankatu aho halkaasun bay wax ku gowrici doonaa lam yafcal illaahu liummatin qad mansakan hayraha marka mansaka waxaa loo jeeda halka hadiga lagu gowracayo walikuli ummatin ummad waliba jacalnaa waxaanu u yeellay manfaka meeloox ku gowracdo amaba waxaanu u yeellay maaragtay camal amba mansaka ciid baanu u yeellay intaa way ku fasireen maxaan ugu yeellay meel wax ku gowracaan liyaskiruu si ay ugu xusaan isma allah ilaahay magaciisa calaa maa kii rasaqahum alla uu ku arsaaqay oo min bahiimati alancaami xoolaha mayoobaankooda ah faulaahikum ilaahina ilaahin wahiya waaxidun kaliya oo falahu alla uun ay falilaahi alla un aslimu u hoggaansana wabashir u bishaaree nebi muxammadow almukhbitiin dadka kuwa dabacsan almukhbitiina kuwa dabacsan oo alla u khushuuca u bishaaree alladiina kuwaasoo idaa dukira allaahu alla marka la xuso alla lasoo qaado watilad ay dhaqato quluubuhum quluubtooda ay dhaqato waasaabiriina u bishaaree wabashir u bishaaree asaabiriina almukhbitiina dakacada u bufaaree calaa maa kiina ku sabra asaabahum ayaga haloolay wlmuqiimi salaa salaada kuwa oogana u bishaare wlmuqiimi salaa salaada kuwa oogana u bishaare oo wa mima wax ka mida rasaqnaahum aanu siinay maa yunfiquuna bixiya iyagana khayr iyo wanaagi u bishaareeda ilaahay i subxaanahu watacaala wlbudna waa jamcu bada waa jeeli wey waa jeela culimada qaarkood ishinto raaciyaan waxa raaciyaan looda markaa geela iyo looda wada jira ayaa la yidhahdaa waalbudna geelana jacalnaahaa o wajacalnaa waxaanu ka yeelnay albudna gooli jacalnaahaa waxaanu ka yeelnay lakum idinka idinka yeelnay min shacaa'ir illaahi ilaahay awaamirtiisa wax kamidood ilaahay ku weynaysaan min shacaa'ir illaah ilaahay subxaana watacaala saamihiisa asaamihiisa diineed wax ka ayaanu idinka dhignay lakum waxaa idinku sugan fiihaa xoolaha asigoolaasi ah, khayr baa idinku sugan amba loodaaso dartii baad u gowracdaa oo fadkuruu xusa waa geelu taniye fadkuruu xusa markaad gowracaysaan isma allah ilaahay magaciisa ku xusa calayhaa korkeeda sawaafa xaal ay tahay tii saddex lugood ku taagan sawaafa xaal ay tahay tii saddex lugood ku taagan ogoola marka la doonayo in la gowraco waa in sidibka loo laabo waa la sirxiraya inta keenigaa la laabo oo halkaa lagu xiro saddex lugood buu ku taagayaa dabeeta dhulka ay ku taago muuxaddayda ayaad ka taabaysaa kor kale isugu dhufanayaa maogta markaa in dhunka lagu dhufto ayuu la gowraco laakiin maaha kan hore dhulka lagu gowraco inta bartaa lagu dhufto xirxiraab inta ka yimaado isagoo loogey bakti yow iyo aad maaragtay siqaarka keenta aad hayso war uma fawaafa xaalu yahay maaragtay saddex lugood ku taagan faidaa wasabat markay dhacaan junuubuhaa dhinacyadeedu markay dhacaan faidaa wasabat markay dhacaan junuubuhaa dhinacyadeedu naftu waa inay ka baxdo isagoo dibaaxin ayoo wada meel baa suuqa ay soo gaadhaya isagoo noolna qalaybaad garanaysaa gartaran xay ilaahay weeye kuwaas fakuluu cuna minhaa cuna fakuluu minhaa wax ka cuna waadcimuu quudiya alqaanica ka baryootama iyo walmuctara ka dadka iskusa isagu ma baryeeyo ee dariiqiisu kaasii taagaya iyo walmuctara ka isbandhiga inuu baahan yahay xoolahan buu maaragtay kadalika sidaanu idinku sakiray xoolahaasi si haddayta ad ugu gelaysaan baanu sakarnaahaa aan u sakiro lakum idinka lacalakum tashkuruun si aad ilaahay ugu shugriwaan subxaana wa lan yanaala allaha alla ma gaadho waryaa ilaahay markuu leeaqal isagaa cunaya laa lan yanaala allaha alla ma gaadho luxuumuhaa hilibkeedu ilaahay gaari maayo walaa dimaa'uhaa maxaa dhogol ilahaysa ولا dimaa'uhaa dhilgeeduna ma gaaro walaakin wamaaluhu ilaahay waxa gaaro attaqwa alla tacabsiga ayuunbaa gaaro minka idinka xaggiina ka yimaada kadalika sidaa waa la hore idinku safaray ayaa sakarahaa ilaahay xoolahana idinku safaray lakum idinka litukabbiru allaha si aad alle ugu weynaysaan calaa maa hadaakum ow calaa hidaayatikum hanuunintii alla idin hanuuniyey wabashir u bishaaro almuxsiniin kuwa samafalada subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta